huwa ismulxaalki ilaa nakiratan nakira un maahane wax kale ma noqonayo waxaa isimka xaalada noqona ismulxaalka la yidhaha waxaa nakir ahayn ma noqdo macrifo ma noqdo haddii isagoo macrifaa la arkana waa la awilaho nakiraa lagu awila walaa yakuunu ma noqdo huwa ismulxaalki ilaa bacda tamaami lkalaami kalaamka dhammaystirmidiisa ka gadal maahane kalaamka dhammaystirmidiisa loolama jeedo macnihiisa inuu dhammaystirmo ee waxaa loola jeedaa jumladu inay dhammaystiranto ficilkii faacilkiisii ficilkii naafaacilkiisii mubtadihii khabarkiisii jumlada labadeeda jus waa inay dhammaystiranto saasaa loola jeedaa waxaa dhici karta jumlada labadii jus waa dhammaystiran tahay laakiin macnihii dhammaa wuxuu ku xidhan yahay xaalada haddaan xaalada la sheegin macna sax lagaba fahmiyo ma waa dhici kartaa marka isimka ismulxaalka marmara macnaha dham asaga ku xidhan yahay marmaru macnahoo dhan asaga ku xidhan laakiin jumlada ka mid maaha ficilka iyo faacilka waa inay dhacaan ficilka iyo faacilka waa inay dhacaan mubtadaha iyo khabarka waa inay dhacaan kadibu imaana asagu ma noqdo axada juz ay iljumla jumlada labada juz ay ka koobantahay mid kamida ma noqdo kadib u dhaca marka kalaama taan noqona macnaheedu waxay tahay jumlada labadeeda jus ka mid maaha ismulxaal kadibu imaana saaxibulxaalkiia la galay marka haddaas ismulxaalkii laba shardiya loo sheegay koo waa inuu nakiro noqdo labana waa inuu bacda tamaami ljumla noqdo bacda tamaami اlkalaam saaxibulxaalkii shardigiis waa kanaa walaa yakuunu ma noqdo saaxibuhaa saaxibulxaali ilaa macrifatan macrifo maahane wax kale ma noqdo saaxibulxaalku waa inuu macrifo noqdaa haddii ay dhacdo inuu nakiro noqdo nakiro inuu noqdo hadday dhacdana waa inuu wax u banneeyo oo u cunaansiiyo la helo ee nakiro maxdiya ma noqon karto saaxibulxaal nakiro wax u cunaansiiyo oo waa maxay nakiranimada wax yareeya oo xoogaa nakiradii shuyuuceedii xoogaa yareeya sida sifadii oo kale iyo sida idaafo oo kale iyo wax nakiranimadii yareeya waa in la helo markaasaa wax laga xaalay karo laakiin nakiro maxdiya maya waxba lagama xaalay karo maxamed muxidiin cabdulxamiid wuxuu yidhi wa waxaan leeyahay yejibu waxa waajiba fi lxaali fi ismi lxaali isimka xaalo noqona an yakuuna nakiratan inuu nakiro noqdo walaa yejuusu ma banaana an yakuuna huwa ismulxaalki macrifatan inuu macrifo noqdo ma banaana wa idaa jaa hadduu yimaado tarkiibun tarkiib tarkiibkoo fii dhexdiisa alxaalu ismulxaalkii ku sugan yahay macrifatan xaala uu yahay ismulxaalka fi daahiri xagga daahirka fainahu shaamiya yajibu waxaa waajib ah taawiilu haadihi lmacrifati macrifadaas in la awilo binakiratin lagu awilo haddii la arko ismulxaalkii oo suurad macrifo leh waajib waxaa nakira in lagu awilo oo nakira lagu fasiro saasaa waajiba hadduu yimaado tarkiib oo ismulxaalkii uu ku jiro isagoo muuqaalkiisu macrifo yahay waajib waxaana nakira in lagu awilo wadaalika mithla mithlu qowlihim waa hadalka ay yidhaahdeen oo kale carabtu jaaa alamiiru amiirkiyaa yimid waxdahu keligiis xaal uu yahay amiirku hadda fiiri waxda ah ismulxaalkii waxda xagga muuqaalka waxaad moodaa macrifo sababtaa waa idaafaysay damiira loo idaafeeyey waa mudaaf haadaasa mudaaf ilayhi marka waxaad moodaa inuu macrifo yahay maxaad samaynaya nakiro ku awey munfaridan ka dhig waxaad tidhaahdaa wuxuu ku yidhi fa ina waxdahu xaalun waa xaalo oo yaa saaxibulxaala min alamiiri a laga xaalaynaho saaxibulxaalkiiya wa huwa waxdahuna macrifatu waa macrifo bilidaafati uu ku macrifoobay ila damiiri loo idaafeeyey walaakinahu waxdahu fii taawiili nakiratin nakiro tafsiirkeedu ku sugan yaha nakira lagu fasira wahiya nakiradii qowlka waa inaad tidhaahdo munfarida jaa amiiru amiirkiyaa yimid munfaridan keligiis xaal uu yahay sow munfarida nakira maahan ah, ism faacilkaasaa lagu awila fakaanaka waaba adiga qulta tidhi jaa amiiru amiirkiyaa yimid munfaridan keligiis xaal uu yahay oo aan ciidan la socon munfaridan waa kaasaa nakiradaasa lagu awila wa milu daalika kaas waxaa la mida ah qowluhum carabta hadalka yidhaahdeen arsalahaa halihii geelaha waa diray halihii geelaha waa diro biyihiyuu ku soo daayay ha cabtee alciraaka muxaarikatan xaal ay tahay midii isciriirinaysa alciraaka ah ismulxaala hadda fiiri arsala wuu diray haa halihii geel haadaasaa geel u laabayda alibilay u laabaneen haadaasu waana saaxiibulxaal waa meesha wax laga xaalayna alciraaka waa ismulxaalkii alciraaka waa ismulxaal waxaa laga xaalaynaa hadaas marka alciraaka alaa ku jirta xagga muuqaalka maxaa la samaynaa nakira lagu awilaa mucaarikatan ad leedahay isim faacil ku awil asagu wuxuu yidhi ey muctarikatan uu ku awilay maya mucaarika lagu awilaa isimka faaciloo ciraaq ka yimid waa mucaarik mucaarikatan wey ee ma ahan waxa weeyaan muctarik maahan muctarik maaha waxaa la rabay inuu yidhaahdo mucaarikatan ayadoo geelu isciriirinayda ay musdaximatan ayadoo isciriirinayda wajaa-uu waa yimaadeen qoomkii alwala falwala xaal ay yihiin kuwii soo kala horeeya fiiri jaa-uu waa yimaadeen qoomkii alwala falwala xaal ay yihiin kuwii soo kala horeeya hadda fiiri alwala alaa ku jirta falwala alaa ku jirta waana ismulxaal labaduba maxaa la samaynaa nakira lagu awilaa jaa-uu waa yimaadeen mutaratibiina xaalo ay yihiin kuwii kala tartiibsan alaleeyahy mutaratibiina lagu awida jaa-uu waa yimaadeen mutaratibiina xaalay yihiin kuwa kala tartiibsan qaybaa yimaadeen haddana qayb kalaa yimaadeen iyagoo kala tartiibsan mutaratib marka waa isim faacil waa isim faacil la jamciyey jamcudukarusaalim lagu keenay waa nakiro marka saasaa laleeyahy saasaa la leeyahy arsala wuu diray ninkii haa halihii geel alciraaka marka waxay leedaha arsala ficlu maadi mabniin cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab wafaacilu damiiru mustatirun jawaasan taqdiru huwa haa damiiru mutasilun mabniyun calaa sukuuni fiihi maxali nasb mafcuulu bihi alciraaka xaalun ad leedahay waa la xalayna alciraaka waxay leedahay ismu xaal mansuub cala alxaal alciraaka mansuubun cala alxaali min almafcuul bihi haadaasaa laga xaalayna mafcuul bihiga xaalan min almafcuuli bihi mansuubo wa calaamatu nasbi farxatu daahiratun fii aakhirih jaauu jaaa ficl maadin mabniyu calaa damiir litisaalihi biwaawljamaaca wa waawljamaacati damiiru mutasil mabniyun calaa sukuuni fii maale fii maxali rafcin faacil walalifu faariqatu bayna waawi lmufradi wa waawljamaaca alwala mansuubun cala alxaali mansuub waxaad tidhahdaa alwala waxaa tidhahda mansuubun cala alxaali min alfaacil faacilka oo jaa-uu wowdaasa laga xaalayna alwala mansuubun cala alxaali mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu daahiratun fii aakhirih falwala alfaau xarfu cadfin alwala macduufun cala alwali wlmacduufu cala almansuubi mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatu daahiratun fii aakhirihi hadleeda ay mutaratibiina uu kuugu awilay ay mutaratibiina kuugu awilay hmm wlcaslu casalka fi lxaali u asala an yajiia waa inuu yimaado bacda istiifaai lkalaami kalaamka la oofsashadiisa ka gadaal xaalada asal waxa u ah marka kalaamka la dhammaystiro kadib inuu yimaado kalaamku hadduu jumla ismiya yahay mubtadihiiyo qabarka marka la dhammaystiro imaana hadduu kalaamku jumla ficliya yahayna ficilki iyo faacilkii marka la dhammaystiro ama ficilki iyo faacilka la dhammaystiro ama kaniisimkeedii qabarkeeda la dhammaystiro imaana markay jumladu dhammaystiranto haday jumladu ismiye tahay mubtadihi qabarka marka la dhammaystiro ina iyo isimkeeda iyo qabarkeeda marka la dhammaystiro kadibu imaana ismulxaal hadday jumladu ficliye tahay ficil iyo faacil marka la dhammaystiro ficil iyo naay faacil marka la dhammaystiro kaana isimkeeda qabarkooda marka la dhammaystiro kadibu imaana ismulxaal ismulxaal kadib imaana واصل أصلka في الحاaل في اسم الحاaل u أصلا أن يجيءa waa inuu yimaado baعda استيفاaء الكلاam كلاamka la oofsashadiisa ka gadaal markii كلاamka la oofsado la dhammaystiro wa macna istifaai lkalaami kalaamka la oofsashadiisa macnaheeda an yaahuda alficlu waa inuu qaato faacilahu wlmubtadau mubtadahuna uu qaato khabarahu saasaa loola jeeda kalaamaa la dhammaystiroo la oofsaday waxaa loola jeedaa ficil waa inuu faacilkiisii qaatay mubtada waa inuu khabarkiisii qaatay wa rubamaa waxaa la arkaa wajaba inuu waajib noqdo taqdiimu lxaali xaalkii la hormarintiisa kalaamka ajزadiisa dhammaan laga hormariyo waxaa dhici karta mararka gabal in kalaamkii gadaal la mariyo ismuxaalka lasoo hormariyo waa goorma idaa kaana lilismi lahu sadaara waa isimku hadduu noqdo ism sadaara iskale waxaa jira ism asagu meesha ugu horeyda inuu fadhiisto iskale oo kursiga ugu horreeya aan qof ka fadhiiso kale la-ah isagaaba iskale sadaaruu leeyaha layidhi horay waa in la geeyo yeelimaa gadaalma asmaa sidaasoo badana carabiga ku jira waxaa la idhaha ismun lahu sadrulkalaam isaga lagamaba hormaro dii layga hormara iga wadu meeshaasmaba tagee waa in safka ugu horey asagu salka dhigo soo ma jeed hal qof hal kelimad kama hormari karto carabi hal xaraf xataa ma ogola in laga hormariyo maxaa la idhahdaa lahu sadrulkalaam ma ogola kalaam baa in laga hormariyo marka kaasoo kale hadduu ismulxaalkii noqdo ismulxaalkee wuxuu noqday ism ismun lahu sadrulkalaam maxaa la samaynaa isagaa loo hormarinayo ila kursigiisa lama degi kare ma ogola ah, cid kaleba ma ogola inay salka dhigto inta isaga la hormariyo aa kalaamkii laga dabamarin ah, hadduu ficil iyo faacil aha hadduu mubtad iyo khabar aha kadib aa la keena kalaamkiia la dabamarina ah, kalaamkia la dabamarina wa rubamaa waxaa la arkaa wajaba inuu waajibo taqdiimu lxaali ismulxaalka la hormarintiisa calaa jamiici ajzaai lkalaam kalaamka ajsaadiisa dhammaan laga hormariyo kamaa idaa kaana alxaalu sida ismu xaalku markuu noqdo isma stifhaamin isma istifhaam hadduu noqdo isma stifhaamin ismu istifhaam hadduu noqdo ismu istifhaamku wuxuu ka mid yahay asmaada sadaarada leh jumlada uu ku jiro waa inuu hormaro waa inuu asaga u hormaro sow ma jeedin waa inuu asaga u hormaro kaliya un xaraf jaari caamil unbaa ka hormari kara wax jara bis camil wax jarana waa laba soo ma camil kalo wax jaraa ma jiro sow ma jeedin wax kaloo ka hormari ka lama arko xaraf jaaroo kaleeto bima hadda maa oo istifaamiyaa bima aad leeda sida cama yatasaa'aluuna cama maadaan waa maa istifaamiyaa can a ka hormartay oo xaraf jaar xaraf jaar sow waa ka hormara lagama hormari karo asaga sow ma jeedin marka ma yeelayo wax kale inay ka hormaraan lafdiga sadaadara sadaarada iska leh haddii marka ismulxaalkii noqdo ismu istifhaam jumlada an waa ka soo hormara isagaa loo hormarina wadaalika miaalkii naxw kayfa qadima caliyun cali sidee ku soo galay markuu soo gelayay qaabkee ku soo galay kayfadaas waa ismu istifhaam waana xaalo waa xaalo oo xaalkiisu qaabkee aha wey markuu soo gelayay waa ismulxaal kayfa ismu istifhaami mabniyu cala alfatxi fii maxal nasbin xaalun alole xaalanimaa lagu nasbina maxalkaa laga nasbinala waa mabni qadima ficil maadin caliyun oo faacilka marka ficilkii faacilkii maxaa ka soo hormaray xaaladii maxaa yaele ismu istifhaamu noqda waa kayfada fa kayfa ismu istifhaamin kayfadu waa ismu istifhaam mabniyun cala alfatxi fii maxali nasbin xaalo min caliyin caliga laga xaalayna walaa yajuusu ma banaano ta'khiiru ismi listifhaam ismu istifhaam gadaal in loo dhiga ma banaano wayushtaradu waxaa la shardiyaa fii saaxibi alxaali saaxibilxaalka an yakuuna macrifatan inuu noqdo falaa yajuusu ma banaana an yakuuna nakiratan inuu noqdo biqayri musawiqin nakiradaasoo biqayri musawiqin wax u banneeya la-aantiis ahaatay nakira aan wax u banneeyo haysan ma noqon karto saaxibulxaal ma noqon karto saaxibulxaalku waa inu macrifo noqdo waxyaala laakiin waxaa jira nakirada haddii lagu sameeyo u bannaynayo in saaxibulxaal ay noqoto wa mimaa kii waxaa ka mida yusawiqu bannaynaayo majii'a alxaali xaalo inay timaaddo mina nakirati nakiro xaggeed ay ka timaaddo nakiro wax laga xaaleeyo oo nakira saaxiibulxaal noqoto waxyaalaha bannaynaa waxaa ka mid a an tataqadama alxaalu xaaladu inay ka hormarto calayhaa nakirada ka qowli shaaciri sidaa shaacirka hadalkiisi uu yidhi limayata gabadha maya laydhaa waxaa u sugnaaday muuxishan xaalo uu yahay mid qalageliya dalaalun baqiyatulxiidaan baqyatulxidaan kaasoo yaruuxu bidhaamaya baqyulxidaan kaasoo yaruuxu bidhaamaya kaannahu waxaad moodaa khilaalun galseefyaal limaya gabadha maya la yidhaah xaalu u sugnaaday limayata waxaa u sugnaaday dheh muuxishan xaaluya fiiri hadda limayata waa jaarumajruur maya waa gabar magaceed laamtuna waa xaraf jeer jaarmajruurkaas waa khabar muqadam ah dalaalunna waa mubtada mu'akhara dalaaluntu waa guriga marka la dhiso u baaba'o oo u dumo aas-aaska yarkaaho meesha ka muuqanaya wey dalalku ah, dalalku waa xiidaan derbigan waa xiidaana la yidha carabiga markuu baaba'o baqiyada ka harta oo dhulka ka soo jeedo aas-aaska la dhihi jiray asal kaasaa la yidhahdaa waxa weyaan dalal dalalku waa aas-aaska aasaaska gurigii burburay aasaaska ka muuqdo wa kaasaa la yidhaha meeshii marka meel guryaheedii wada burbureen oo aas-aasyadaas kaliya muuqdaan oon wax banu aadana ku noolayn markaa timaadaxaa dareeme cabsi nuucaan soo dareemay xoogaa waa qaloone waa cabsane waxaa dareemay cabsi iyo cidlo soo ma wax banu aadan kuma nool guryihiiba waa duwan meeshaan meel qaraabtay wey oon wax banu aadan ku noolayn muuxisha marka waxa weeyaan adigana wax cidlu ku dareensiina meel cidlaa inay tahay meeshu limayata gabadha maya la yidhaah waxaa u sugnaaday muuxishan xaal uu yahay mid ku cidlo gelinaya oo ama dareen waxaad dareemaydaa meeshu cidla inay taho wax ku nool la arag muuxishan xaaluu yahay midkii ku cabsi gelina ama cidla ku dareensiina balaalun baqiyatulxiidaan derbiga aasaaskii ka haray balalkaasoo yaluuqu bidhaamaya kacnow dalalka waxaad moodaa khilaalun galseefyaal wax lagu qurxiyey khilaalun khilal khilalkada waa la hoos dhigaa kaannahu khilaalun alale khalal ma kaanahu waxaad moodaa khilaalun galseefyaal wax lagu qurxiyey waa jamcu khilatin khiladana waa shay gasha seefteeda lagu qurxiyo dahab iyo waxyaala ah oo gasha seefteed seefta gasha la geliyo galkaasaa korkiisa lasii qurxina dahab iyo waxyaalaha lagu tixa kaasaa la ydhaha khilla khiladiiya khilal lagu jamciyey hadda maxalushaahidku wuxuu yidhi limayata jaarmujruurkiisa waa qadar muqadama dalaaluun waa mubtada muakara muuxishan waa ismulxaal aw saaxibulxaalki waa dalalun dalalun taasaa laga xalayna ka dambayda dalalunna waa nakiro nakiro inay inay noqoto saaxibulxaal maxaa u baneeyey waxaa u baneeyey in ismulxaalku ka hormaray ismulxaalkaa hormaray muuxishan ah ka horeeya dambaynta ay ka dambayda u banayda in wax laga xaaleeyo saas wey midaya kale waaba haddana sifuuna haystaaba dalalkan dalalkaasoo yaluuxu bidhaamaya laba musawiquuba haystaaba fa muuxishan xaalun wey fa muuxishan xaalun waa xaalun min dalal ah laga xaalaynaa wa dalaluna nakiratun waa nakiro wasawaqa waxaa baneeyey majiic alxaali xaalo imaatinkeedoo minhu dalal ay ka timaado taqadumuhaa nakirada hormari taqadumuhaa xaalada hormarideeda calayhi ay ka hormartay dalalka amase calayhi calaa saaxib alxaal ay ka hormartay saaxibulxaalka iyo dalalka waa isku mide eh. taas waa ka mid in ay ismu ismuxaalku uu ka hormaro saaxibulxaalkii waa bannaydaa nakira in wax laga xaleeyo wax kaloo banneeyu kuu sheegaa waa mimaa kii waxaa ka mid a ah yusawiqu maji alxaali xaalo inay ka timaado mina nakira oo nakiro wax laga xaaleeyo an tukhasasa in la khaas yeelo haadihi nakiratu nakiradan biidaafatin lagu khaas yeelo oo wasfin lagu khaas yeelo waxyaalaha kale oo nakira in wax laga xaaleeyo banneeya waxaa ka mid a nakiradii haddii la idaafeeyo idaafadaas la idaafeeyey nakiranimaday xoogaa yarayneen wax waa laga xaalay kara markaa waxaa ka mid a in la sifeeyo sifada la sifeeyey nakiranimaday xoogaa yaraynay waxbaa laga xaalay kara markaas waa banaanta fa miaalu lwali kii idaafada lagu qasisay miaalkiisii qowluhu tacaala fii arbacati ayaamin afar maalin sawaan xaal ay tahay arbacada midii sinsiman iiri hadda sawaan waxaa laga xaalaynaa arbacada arbacadana waa nakiro maxaa u cunansiiyey in wax laga xaaleeyo ee waa mudaaf arbaca waa mudaaf ayaamina mudaaf ilayhi waa la idaafeeyey nakiro la idaafeeye wax waa laga xaalayn kara fa sawaaun xaalan way min arbaca laga xaalayna wa huwa nakiratun waana nakiro wasaaqa waxaa u cunansiiyey wasaaqa waxaa cunansiiyo baneeyey majii'al xaale xaalo imaatinkeed minhaa nakirada ay ka timaado likownihaa ahaanshadeedo mudaafatan mid la idaafeeye ay tahay mudaafatan mid la idaafey ay tahay wasaaqa waxaa baneeyey dhe majiialxaale wasaaqa waxaa banneeyey majiialxaale xaalada imaatinkeedoo minhaa nakira xaggeed ay ka timaado maxayna kugu xidhan likownihaa likownihaa inay nakiradii ahaataya u bannayday mudaafatan tu la idaafeeyey iska wa wa mihaalu haani kii labaad mihaalkiisii nakiro inta la sifeeye wax laga xalay karo qowlu shaaciri waa shaacirka qownkiisa oo uu yidhi najayta waad badbaadidayaa rabbi rabbiyo nuuxa nabi nuux wastajabta lahu waana aqbashay fii fulkin doon ayaad ku badbaadiday doontaasoo maa khirin dilaacinaya filyami biyaha badda mashxuunan xaal uu yahay doontu midad laga buuxiyey iyo dugaag iyo duunyo najayta waad badbaadiday yaa rabbi rabbi ow nuuxan badbaadiday najayta ficlu wa faacilun ahaa yaa rabbi waa munaada nuuxan waa mafcuulu bihigii najayta najayta waad badbaadiday yaa rabbi rabbiyow rabbigaygiiow nuuxan aad badbaadiday wastajabta waana aqbashay baryadiisii lahu nuux fii fulkinaad ku badbaadiday tacalluja hadde doon fulkin waa nakiro soo maaha sifee doontaasoo maahirin dilaacinaya filyami badda biyaheeda mashxuunan xaale u yahay doontu mid la buuxiyey oo laga buuxiyey dad iyo duunyo iyo dugaag dad iyo duunyo iyo dugaaga ka buuxa bahallaa saaran waxa weeyaan dadaa saaran intii mu'miniin ahaayaa saaran ee duunyadii xoolihii lagu dhaqmaayaa saaran soo ma jeedin xoolihii waxa wey ilaa haddii dhulka la tahay dhulkii biyaha qarqiyey soo hadhow marka xaa lagu dhaqma haddii dad kaliya la saaro doonta oo in geeli hal iyo rati laga saaro bal ayagaa barakood doone soo ma jeedin oo loodii sax iyo dibi la saaro oo arigii riyihii waxa weeyaan ri iyo orgi la saaro oo idihii wan iyo lax la saaro oo soo ma jeedin kulli w alla wixii lagu dhaqmaayo dhan waa mid laba iyo mid dhadiga in la saaro doonta soo ma jeedin oo digaag hadduu jiray hadduusan kadib la abuurin waa in diiq iyo diga iyo mid kale la saaro labadoon mid dhadig mid laba iska dhe waayahay marka maxalushaahidkan ka rabnaa hadda waa halkee fii fulkina saaxibulxaala ismulxaalna mashcuunan ah fulkin waa nakiro maxaa u baneeyey wax laga xaaleeyo sifada ah, sifada u banayday sifada u banayday sifada u banayday atamyiisu tamyiiskii haadaa maxaluhu kan waa meeshii looga hadlaayay tamyiis tamyiis qaala wuxuu yidhi ibnu اajrumi baabu tamyiisi haadaa midkaanu baabu tamyiisi tamyiiskii baabkii ka hadlaayo wey atamyiisu tamyiis huwa alsmu ism weeye ism weeye tamyiis ficilna ma noqdo xarafna ma noqdo tamyiis isimko almansuubu oo la nasbiyo la kordhigay majruur ma noqdo marfuucna ma noqdo tamyiisku waa mansuub isimkoo almufasiru fasira limaa shay inbahama qarsoomay min adawaati daatooyin xaaluu yahay aw inisabi ama nismooyin xaaluu yahay aw inisabi ku darad horta tamyiis waa isim atamyiisu tamyiis huwa alsmu waa isim isimkoo almansuubu oo la nasbiyo la kordhigay isimko almufasiru fasiraya limaa kii inbahama qarsoomay mina dawaati xaal uu daatooyinka ka mid yahay aw inisabi ama nisbooyinka xaaluu ka mid yahay naxwu wadaalika mihaalka naxwu qowlika waa hadalkaa tiraahoo kale tasababa waxaa shubmay zaydu hadda fiiri tasababa zaydun zaydaa shubmay zayd meesha shubanka looga nisbayna waa halkee macaloolbaxaa ku dhacay ma dhididaa ka daatay ma siyu waxa weeyaan u caatoobo waxa weyaan dhacaanka iyo hilibkiyaa ka shubmay meesha looga nisbaynaa zayd shubanka meeshaas waa halkay meeshaasaa qarsoon nisbana wey meesha looga nisbaynaa tasabubka halkaasaa qarsoon tasababa zaydun zaydaa shubmay caraqan min jihati caraqin xagga dhididu ku ka shubmay hadda waa caddan caraqan waa tamyiis tasaba waa ficil zaydun waa faacil caraqan waa tamyiisu nisba mansuubu cala tamyiisi lagu nisbiyo calaamatu nasbi falxatu daahiratun fi aqil maxaa yeelay maxay noo fasirtay wax qarsoona oo ah zayd nisbada loo nisbaynaa tasabubka taasaa qarsoonaa noo fasirtay watafaqaca bakrun bakaraa buuxsamay bakar waa buuxsamay muxuu ka buuxsamay hay waa ka buuxa maciilaa ka buuxa ciilmi u dhimana uurweynaad muu qabaa ya muxuu la buuxsamay marka waa buuxsamay aa la yidhi ma cilmiyaa ka buuxsamay maya xayraa ka buuxsantaa la cilmi mahayo watafaqaa bakrun bakaraa buuxsamay shaxman min jihati shaxmin xagga xayrta xayra fadhiisatay soo ma jeedin waa naaxay soo ma jeedin tafaqaca waa ficil maadi bakrun waa faacil شحما waa منصوب على تميiز منصوب علامة نصب فرة ظاahiرة في أقن waa تميiز النصب وdاaبa محمد محمdaa diib نoqday aa looga jeeda محمdaa diib noqday ma catar isku shuba ya diibu noqday mid awal qaloocnaayo toobad keenay miya maxaa loola jeedaa diibu noqday maya raalliyu noqdaa loola jeedaa nafsan min jihati nafsa xagga naftiisaa qanacdoo raalli noqotay wa meesha looga nisba inaad diibnimadaa naga qarsooneed markaasaa nafsa noo fasirta baaba ficil maadi wey muxamedun waa faacil nafsa waa tamyiis oo tamyiisu nisba ah nisbadaasay noo fasirta muxamed loo nisbaynaa diibnimada washtaraytu cishriina labaatanaa soo garta haddaan halka inta istaaga ku idha labaatanaa soo garta labaatan waxay yihi ma labaatan kitaaba ma labaatan qalina ma labaatan gurya ma labaatan gaariya ma labaatan addoona oo maraykanaha xayihin w waxa aan soo gateen suuqa ka keenay xayihii daatadiyaaba naga qarsoon soo maa daatadiyaa naga qarsoon ishtaraytu cishriina labaatanaan soo gato daatadiyaa naga qarsoon waa meeshuu ku dhahaya almufasiru liman bahama min aldawaati hadda nisbadii waa soo ogaanay daatadiyaaba naga qarsoon daatada aan soo galay soo ma jeedid markaasa waxaan ku yidhi hulaaman min hulaamin waa addoommo reer yurub labaatan addoon suuqa lagu kala gadaayo tamaanta tegey aan labaatan addoon ka soo gato hir waxaan ku yidhi waa malagtu tisciina anuu sagaahanaan milkii sagaahanaan milkii marka fiir wax macduudka oo la tirinaa daatadiiyaba naga qarsoon ma labaatan kitaaba ma labaatan geelaha ma labaatan gaariya ma labaatan guriya waa maxay labaad waxa wey waxaan rabaa tisciin sagaashan sagaashanka aan milkiya daatadoodu waa maxay macduudkiiyaa naga qarsoon daatadiisa haye tamiiska noo fasireen najatan min najatin oo samayn najadu waa idaha oo dhadiga intaysan curan intaysan waxba qalin wa idaha oo dhadiga yaryar intaysan markay soo kobcaan oo weynaadaan xoogaa laakiin aysan weli waxba dhalin markaasa waxa la idhaha naj sabeena laleeyahy soo ma jeedin marka naja hadda noo fasir fiiri malagtu ficlun wa faacilun uu ahaa tisciinana waa mafcuulu bihi mansuubun cala alyaa-i maxaa yeelay lnnahu mulaqun bijamci mudukasaali jamcukasaali maaha jamcukasaalimaa la haleeshiiyey waa mulaq dhe jamcukasaali sidiisa iskaga caraab adu marka waxaana tiraa lnnahu mulaqun bijamci mudukarsaali intaas gaad carabtaa nacjatan waa tamyiisu daat daatadu noo fasiro waxaan rabnaa marka inaan ogaano shay walba muhim ah wax noogu ahaa caamil macmuul camal soo ma ahayn haddee tamyiiska yaa ku camal faloo nasbiyo mansuubaa laleeya yaa nasbiyo aw caamilka nasbiyo tmyiiska laba ka dhig tmyiisu niba iyo tmyiisu daad tmyiisu nisbaha caamilka ficilka ka horeeya nasbina hadda fiiri miaaladii hore tasababa zaydun caraqan caraqana tmyiisu nisbaha yaa nasbiyey tasababa tafaqa'a bakrun shaxman shaxmana tmyiisu nisbaha yaa nasbiyey tafaqa'a ficilka ka horeeya wa daaba muxamedun nafsan nafsana tmyiisu nisbaha yaa nasbiyey daabada ka horeeya tmyiisu nisbaha ficilka ka horeeya nasbiyey tamyiisudaadna daatada majhuulada mubhamada qarsoon oo la fasiraya daatadaasaa nasbinaya hadda fiiri ishtaraytu washtaraytu waxaan soo gatay cishriina hulaaman hulaaman yaa nasbiyey ishriinkan maxaa yeele soo ishriin kala fasiri maa ishriinkaa nasbiyey wa malagtu waxaan milkiyey tisciina sagaashan nacjatan oo sabeena ah haye nacja yaa nasbiyey tasciinka daatada mubhamada oo la fasiraya sax wa zaydun zayd akramu ah, waa mid karaan badan kan waa tamiisu nisbiya loo laabo maan tamiisu daad tamiisu nisba haddana lagu laabo wa zaydun zayd akramu ah, waa mid karaamo badan minka adiga kaa karaamo badan adan min jihati abin marka fiiri zaydun zayd akramu ah, waa mid karaamo badan zayd maxaa loo nisbeeyey karaamaa loo nisbeeyey karaamada halkee looga nisbayna wayga taqwo badan miya wayga cilmi badan yahay miya wayga wanacsan yahay maya aban xagga aabbaha looy agga aabbihiisa cadaad cajaaib lah hmm, aban mujaahati abin marka hadda waa tamiisu nisba akramu oo ismu tafdiilaha nasbiday akramudaasaa nasbayda oo ismu tafdiila oo asmaada camal fasha ka mid oo insha allahu aad ugu tegi doonta mutamimatulajrumiya insha allah wa zaydun zayd ajmalu waa mid qurux badan ninka adiga kaa qurux badan halkee iiga qurux badan ma labiska ma dharka ma waa ma wejan xagga weji uu kaaga qurux badan nisbadii marka wejan yaa nasbiyey ajmalu ismu tafdiilka naswiya maxamed muxidiin cabdulxamiid wuxuu ku yidhi waaqulu waxaan leeyahay litamyiisi tamyiiskii fi luqati luqada dhexdeeda xaal uu ku sugnaaday macnayaane laba macno u sugnaadeen waaqulu waxaan leeyahay litamyiisi tamyiiskii waxa u sugnaaday fi luqati luqada dhexdeeda xaalay ahaadeen dheh jaarmijulka waxaan ka xaalaynaynaa nakirada ka dambayda macnayaane aan ka xaalaynaynaa qaacide noo imaan doonta insha allahu ilaahay markuuna gaarsiiyo waxaa la yidhahdaa idaa taqadama nactu nakirati ucriba xaalan aa la yidhahdaa idaa taqadama nactu nakirati ucriba xaalan aa la yidhahdaa qaacidadaas alluq badan ay kaa gudbine sursuur badan iyo meel badanoo harisaa looga gudbaa qaacido muhiimaa la yidhahda maxaa awel maxaan soo qaadanay horta aljumalu washibu ljumali bacda nakiraati sifaatun wa bacd almacrif axwaalun soo maahan hadda fi luqati maxay ta waa shimljumla soo maaha haddii gadaal la mariyo macnayaani lasoo hormariyo fiiri macnayaaniyaa lasoo hormariyey waa mubtade waxaa la yidhi litamyiisi tamyiiskii macnayaaniyaa u sugnaadeen fi luqati a ah, gadaal la mariyo maxay noqo laheed marka maxay noqo laheed sifay noqo laheed wax kalema noqotee macnayaan haddii aljumal wa shibuljumal bacda nakiraat sifaatunay noqole sow shibljuml maaha sowse nakira kama horaydo waa la sifaynaa soo maaha qaacidadan marka taasaad ku fahmaya waxaad leedahay idaa taqadama nactu nakira nakirada sifadeeda hadii lahor hadduu hor maro idaa taqadama markuu soo hor maro nactu nakira nakirada sifadeedii wuxuu ribaa xaalan xaalaa la raaba wax kale lama raabo idaa taqadama nactu nakira nakirada sifadeedu hadduu soo hormaro ucriba xaala maxaa la fiiri hadda fi luqati waa macnayaani sifadeedii waay oo soo hormaray maxaa yeele gadaal haddii la maryo wax kale ma banaanaadeen waxaan dhihi lahayn litamiis waxaa u sugnaadeen macnayaan labada macnoo fi luqati ku sugan aan dhihi lahayn ah, waa soo hormaray soomahan xaalee hadda nacti mancuud kama hormareen litamyiisi tamyiiskii waxaa u sugnaadeen fi luqati luqada dhexdeeda xaal ay ahaadeen macnayaani laba macno u sugnaadeen tamyiisku xagga luqada carabiga laba macnuu ku leeyahay alawal macnaha ugu horeeya atafsiiru waa wax caddayn atafsiiru waa wax caddayn mulaqan xaala la kala qaadayn taquulu waxaa leedahay mayastu kadaa shaygaasan soocay turiidu waxaad u jeedaa annaka adiga fasarta waa caddayday marka tafsiir waa la yidhahdaa waani macnaha labaad faslu bacdi lumuuri arimaha gabaloo laga sooco weeye can bacdin gobol kale macnaha labaadoo tamyiis la yidhaahdaa waa laba shay in la kala soco wamtaazulyowma ayuhalmujrimuuna mujrimiinow maanta dhinacu baha naarad leedihin aad ku aroortaan ilaahay leey marka waa kala soocid mujrimiintiiy waxaa la kala saara iyo dadkii abraarta baariyaalka ahaa ina alabraara lafii naciimin ila waaye wa ina alfujaara lafii jaxiim si ay jaxiimadooda ugu hoyaadaan aa laleeyay wamtaazuu soocma ayuha almujrimuun saasaa waani macnaha labeeya faaslu bacdi اlumuuri waa arrimaha gabal in la sooco yaa laga soocaa can bacdin gabalka kale laba shayoo isku dhex dara in la kala saaro luqada carabiga tamyiis aa la yidhahdaa kala soocid tamyiisaa la yidhahdaa taquulu carabiga markaad ku hadlayda waxaa lahahdaa mayastu lqowma qoomkii aan kala soocay waa kala saaray wey turiidu waxaad u jeedaa annaka adiga fasalta waad soocday bacdahum gobol ka mida can bacdin gobol kalead ka soco waa kala saartay saasaad ula jeedaa taasu xaggii luqada aheeda istilaaxi nuxaadda u soo dhaadhac wa tamyiizu tamyiis fi istilaaxi nuxaati naxwooleyda heshiiskooda dhexdiisa xaal tamyiis u ahaaday cibaaratun ka warramid weeye can ilismi laga warramo isim asariixi sariixa isagu muawal ma noqdo tamyiisku isim sariixa bisuu noqdo muawal ma noqdo isim in laga warramo isim asariixi sariixa isim almansuubi la nasbiyey majhuul ma noqdo marfuucna ma noqdo ah, tamyiis weligiis majruuriya marfuuc ma noqdo isimko almufasiri fasiraaho caddaynaa limaa shay inbahama qarsoomay min adawaati daatooyin xaal uu ka mid yahay aw inisabi ama nisbooyinka xaal uu ka mid yahay ah, kanaa labadiiba sheegay tamiisku laba nuuca ah, labadiiba sharxaa sheegay fa qawlunaa hadalka yaga anil hadduu kuu sharxaa wuxuu kuu sharxaa Ah, xadkii uu kuu sheegay cibaaratun can ismi sariixi mansuub almufasiri liman bahama min adawaati aw inasab intaasuu kuu sharxay dhegayso sharax faqowlunaa hadalkayaga aan nidhi alismu macnaahu waxay tahay anna tamyiisa laa yakuunu ma noqdo ficlan ma noqdo walaa xarfan manna ma noqdo wa qowlunaa qowlkeenna aan nidhi asariixi liikhraaji lismi isimkii bixintiisu u sugnaaday isimkii almu'awali ee la awilaayey faina tamyiisa tamyiis laa yakuunu ma noqdo jumlatan walaa darfan ma noqdo bikhilaafi lxaali xaalkaa sidaas khilaafsan kamaa sabaqa siduu soo hormaray kamaa sabaqa sida xaalku ku soo hormaray fii baabi oo jumla xaalo waa noqon jir jaar majruur xaalo waa noqon jir aljumal washibu ljumel bacda nakiraat sifad wa bacda almacrif axwaal laakiin tamyiisku saas maaha wqowlunaa amiri sm almufasiri fasira limaa ki ibahama qarsoomay min adawaati xaalu ka mid ah aw nisabi yushiiru wuxuu ishaara qowlkaas ilaa ana tamyiisa tamyiisku calaa nawcayn laba nooc korkood inuu ku sugan yahay alawalu tamyiisu daat wey mid daata fasira wahaaniina tamyiisu nisba waa mid nisba fasira amaa tamyiisu daati tamyiisu daat wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa ayda noqoshay tamyiiza almufrad marka tamyiisu daat iyo tamyiis mufrad waa isku mid ah. maxaa la yidhaha tamyiisu daat tamyiis mufrad wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa aydan noqoshay tamyiis mufrad fa huwa tamyiisu daat maa tamyiis weeyaan rafaca kor yeeloo suuliyey ibhaama smin isim qarsoonaashadiis isimkoo madkuuru la sheegay qablahu isaga hortiis isimkaasoo mujmalilxaqiiqati xaqiiqadiisu ay duuduuban tahay isim asaga ka horreeyey oo xaqiiqadiisa la duuduubo xaqiiqadiisu qarsoon tahay qarsoonaashaha midka ka saara aa la yidhaahda tamiisudaadkaasaa la yidhahda isim oo mujmalaha oo qarsoonaa oo ka horreeyey qarsoonaashadii waxa ka saara kaasaa la yidhahda tamiisudaad daatadiisaaba kaa qarsooneen maa weatamiisudaadku rafaca kor yeelo suuriyey ibhaam asmin isim qarsoonaashadiis isimkaasoo madkuurin la sheegay qabla hortiis isimkaasoo mujmali xaqiiqati xaqiiqadiisa la duuduubay wa yakuunu wuxuu dhacaa meeluhu dhaco kuu sheega tamiisudaadku meelo la yaqaanu dhacaa wa yakuunu wuxuu ahaadaa tamiisudaadku bacda alcadadi cadad ka gadaal cadadaa ka hormaraa waxa qarsoon macduudkii wey shaygii la tirinayey shaygii la tirinaayo wadaalika tusaalihi naxwu qowlihi tacaala weeye ilaa wuxuu yidhi subxaana isagoo nooga warramaya nabiyullaahi yuusuf ru'yadiisii nabi yuusufa wuxuu yidhi innii aniga ra'aytu waxaan arkoon ku ruyooday axadda cashara kowkaban koob iyo toban xidig washamsa walqamara ra'aytum lii saajidiin waxaan arka iyagiyo ii sujuuda ah, toban iyo kow xidig iyo qoraxda iyo dayxi saddex iyo toban sow maahan oo ii ayaan ku ruyoodu Oh. waay inii aniga ra'aytu xadda cashara kowkaban marka fiiri haddee inii aniga ra'aytu waxaan arkay axadda cashara waxa la tirinayo koob iyo tobankaa haddaan kowkaban lagu dirin ma la oqon kara koob iyo tobanaan arkay haddaan ku ila ka warranta intaad soo istaagno waxaan arkay koob iyo toban hadda xagan koob iyo toban bahal miya mase waa koob iyo toban dhagax mase waa koob iyo toban nin mase waa koob iyo toban gabdhood waa maxay maya waa koob iyo toban xigdig marka fiiri kawkaban maxay noo fasirtay daatada ka horreydoo naga qarsooneed shayga macduudkaahoo la tirina ol kow laba saddex koob iyo toban shaygaan la tirinahay oo macduudkaa kaasaa qarsoona waxaa fasiray kawkaban a caddayday marka waxaa tiraa ini ina xarfu tawkiidin wa nasbin dhe tansib ism tarfacu lkhabr mabniyun cala alfatxi waxurika bilkasrati takhalusan min iltiqaa'i saakirayni waaye laa maxala la min alcraab weliyaa damiiru mutasil mabniyun cala sukuuni fii maxali nasbin ismu ina ra'aytu ficlu wa faacilun axada cashara mafcuulu bihi mabniyun alaa a mabniyun calaa fatxi ljusayni fii maxali nasbin labadaba waa laiska waxaa axadda iyo cashara labadaba fatxa saar aad labadaba fatxa saar marka waxaa tahi axadda cashara mabniyun calaa fatxi ljusayni fii maxali nasbin mafcuulu bihi awali ricaa ra'aadaana lama mafcuul qaadaydoo maahan ishaan wax ku arkay ee waa xulmiyo waa ra'aadii xulmiyadahde labada mafcuul qaada jirtay waa ku ru'yooday wey waa ra'aa xulmiya wey waa midii ru'yada aheed waa ku ru'yooday wey kawkaban waa tamiisu daad daatadaas oo macduudka ah la tirinayayba noo fasirtayba marka waxaa tamiisu daad mansuubun biaxadda cashara axadda cashara caamil wa macduudka ay fasirayda u caamil mansuub calaamatu nasbi fatxatun daahiratu fi aqin ina ciddata shuhuri tiraha bilaha la tirintooda ina ciddata shuhuri bilaha la tirintooda cindallaahi ilaa agtiisa laga tiriyo itnaa cashara shahran waa labayo toban bilood fiiri haddee ina ciddata shuhuri bilaha la tirintooda cindallaahi ilaa agtiisa laga tiriyo itnaa cashara shahran itnaa cashara labayo toban haddii la yidhaah labayo tobanku waxay yihiin shahran waay shahrantaa fasirtay ina xarfu tawkiida wanasbi tansib isma tarfacu lkhabar mabniyu cala alfatxi laa maxala lahu min alixraab cidata ismu ina mansuub wa calaamatu nasbi fatxatun daahiratu fi aqir cidata mudaaf ashhuuri mudaaf ileyh majruur wa calaamatu jari kasratu daahiratun fi aqiri cinda darfu makaan mansuubun calaa darfi cinda darfi makaan mansuuban calaa darfiyati makaniyati wacalaamatu nasbi fatxatun daahiratu fi aqir wa darfan mutacaliqu bcidda cidda ku tacaluji cinda mudaaf allahi mudaafile majruur wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi aakhiri itnaa cashara itnaa khabaru ina marfuuc wa calaamatu rafci alalifu niyaabatan can dama liannahu mulxaqun bilmuhana ha isku dhihin muhana waa mulxaqii mulxaqun bilmuhana wa lafdu cashara fi muqaabalati nuuni allati fi itnaan waxay naaib ka tahay waxay naaib ka tahay itnaani nuunteedi ay lafdu cashara naaib ka tahay walafdu cashara fi muqaabalati nuuni allati fi itnaan haddii kale waxaa tirahda walafdu cashara naaibu manaaba nuuni muanaa ah, nuuntii muanaha booskeedii naaibkaaga waa inin sharxaa kitaabku waana inin iraaba shahran tamiisu daad mansuub dhe ah, shahran tamiisu daad mansuubun cala tamyiis wacalaamatu nasbi fatxatu daahiratun fi aqib o horta waxaan ogaanay tamyiisudaad halkee dhacaa bacd aladab u dhacaa meel kalu dhacona waa tana wa bacda almaqaadiiri waxyaalaha wax lagu qadara kadibna waa dhacaa oo min almawsuunaati waxyaalaha la miisaamo ah waxyaalaha wax lagu qadaro sida kuwa la miisaamo bacdigood waa dhaca naxwo ishtaraytu waxaan gatay ridlan rodol hadde rodolka maxaa la miisaamay haddaan hadda ku idhaa fiiri intaan soo istaagay markaasaan ku nuskiilan soo gatay nuskiiladaas waxay tama sheegi wax qof sheegi ma jiro ilaa aan tamiiskan oo fasiro anugu ilaa manuskiiladu ma nuskiilo timiraha manuskiilo sonkoraha manuskiilo buraha waa maxay ah, ridlan aan soo gatay aan ku manuskiilo ah, rodol aan soo gato ishtaraytu ficlan waa faacilun ridlan mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aqri tamyiisan waxaad tidhahda zaytan oo saliid ah fiiri ah, wixii la miisaamay hadda waxa noo caddaadeen zaytan min zaytin oo saliid ah rid ridliga aan soo gatay waa saliid waxa la miisaamay oo ridliga ah waa saliid waxaad tidhahdaa zaytan tamiisu daad mansuubun biri mansuubun biridla ridlidaa caamilu ah oo oo nasbinayda maxaa yeeley daatada la fasira waa ayada daatada la fasira waa ayada wa calaamatu nasbi fatxatun daahiratun fi aw ilmakiilaati ama waxyaalaha la beega ka gadaalu dhaca fiiri waxyaalaha la tiriyo ka gadaal waxyaalaha la miisaamo ka gadaal waxyaalaha la beego ka gadaal meelaha u dhaco wey tamiisudaadka awilmakiilaati ama waxyaalaha la beego naxw ishtaraytu waxaan gatay irdaban hal irdabiya soo gatay waa weel ay masaaridu wax ku beegato irdabku hal weel oo irdab ah alirdabu meequu qaadaa arbaca wa cishriina saaca afar iyo labaatan saac u qaada saacina waa afar mud ah. waa afar mud afar iyo labaatan saac u qaada saaca keligiis waa afar mud waa waa sagaashan iyo lix mud miya u qaada waa weel weyn wey irdabku ah, weel weyn waa ishtaraytu waxaan soo gatay irdaban marka irdabiga maxaa ku jira wixii ku jiray maxay yihiin qamxan oo qamardi aha qamxan oo qamardi ah, ah waa qamardi ishtaraytu ficlan waa faacil wey irdaaban mafcuul bihi wey mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aakhiri irdamanti marka tamyiis noo fasila u baahanay daatada la soo gaday qamxan wey qamardi qamxan tamyiisu daad mansuub oo calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aakhiri yaa nasbiyey irdaban maa nasbiyo aw ilmasaaxaad waxyaalaha la mitiriyo ama la dhudhumiyo ah, masaaxaadku waa waxyaalaha la mitirka la saaro ama yaardiga ama waarka ama dhudhunka ama taakada kuwaasaa la misaaxaad oo waxyaalaha marka la cabirayo la saaro taakada ama dhudhunka ama yaardiga ama waarka ama mitirka ama tilaabada lagu cabiro kuwaas wey misaaxaad ah, waa la tilaabeeya ama waa la dhudhumiya ama waa la taakiya ama yaardigaa la saama ama waaraa la saaraa ama mitiraa la saaraa waxyaalaha saas loo cabiroo dhan gadaalkooda waa dhacaa tamisudaadku naxw ishtaraytu waxaan qatay fadaanan ah, hal fadaan fadaanku waa dhul hictar ah, iyo meesha malahan ka nidhaahno ha qaabka masaaridu wax u kala dhulkooda ay u cabirtaan wey fadaanaan gatay ah, fadaankaas muxuu la eg yahay marka fadaankaas muxuu la eg yahay u leeyahay murabbac ahaan isku weer afar kun iyo laba boqol oo mitiro isku weera wey afar kun iyo laba boqol oo mitir oo isku weera wey dhul weyn ah, ah, ah, fadaanan higtaraan gatay arbacan manaa higtar waa iska soomaaliyeynaynaaoo fadaankaanaan lahayn maahane inuu higtarka iyo asagu isla egyihiin maaha waa cabir ay iyagu dhulka ku kala cabirtaan beeraha iyo marka la kala cabinayo annaga higtan iyo waxaasaa la yidhahda iyo jibaal iyo malaha iyo aduu dadka beeraha yaqaana sheegi doonabe marka waxyaalahaas nagu cabirtaa annaga dhulka yaga marka ayaga carabta masaarida wey kuwaan cabirkaan hadda fiiri ishtaraytu waxaan gatay fadaanan markaad tidhaahdo ee fadaanku maxariga mamara cabirka dhirirkan aad gadatay waxa la cabiraya maxay ahaayeen ardan ardan taasaa noo fasirtay daatada la cabiraayey marka waxaa tir ishtaraytu ficlan wafaacilun fadaanan mafcuulu bihi de ardan tamyiisu daad wey mansuubun bifadaan wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratun fi aqid wamaa tamyiisu nisbati tamyiisu nisbaha miya wa yusamaa waxaa kaloo lagu magacaaba aydan noqoshay tamyiis aljumlana waa la dhaha tamyiisu nisba magac kaluu leeyahy magaciis alana tamyiisu ljumla fahuwa tamyiisu nisbuhu maad ism weeye rafaca kor yeelo suuliyey ibhaama nisbatin nisbada qarsoonaashadeeda nisbadaasoo fii jumlatin jumlo ku sugan jumladoo saabiqatin horreyday calayhi asaga isimkan ka horreyday jumlo ka horayda nisbo ku jirta oo qarsoon midka fasiraa laydhaha tamyiisu nisba fa huwa tamyiisu nisbuhu maa ism weeye isimkaasoo rafaca suuliyey ibhaama nisbatin nisbo qarsoonaashadeeda nisbadaasoo fii jumlatin ku sugan jumladoo saabiqatin ka hormartay calayhi ismka wa huwa tamyiisu nisbuhu darbaani laba nuuc weeye alawalu kan ugu horreeya muxawalun waa mid asal laga soo wareejiyey waani ka labaadna hayru muxawalin waa midaan meelna laga soo wareejiyey marka tamyiisu nisbada maxaa loo qaybiyaa muxawal iyo hayru muxawal muxawalkaa saddex u qaybsama marka muxawal muxuu usii qaybsami rabaa saddex faama almuxawalu tamyiizka muxawalka fa huwa tamyiizka muxawalka calaa alaaati anwaacin nuucyaalo saddexa korkoodu ahaaday annawcu lwal nouca ugu horeeya almuxawalu waa mid laga soo wareejiyey can ilfaacili faacil wadaalika miaalka naxwu tafaqa'a zaydun zaydaa buuxsamay hadda waxaa naga qarsoon tafaqa'a oo ficil ah iyo zaydun oo faacila jumladaas nisbadeedaa naga qarsoon meesha zayd looga nisbaynaa buuxsanka a naga qarsoon isimka ka dambeeyo shaxmanha ah, ayaa suulina qarsoonaashada nisbadaas isaga suulina meesha looga nisbayna wuxuu ku leeyahay xayr buu ka buuxsan xayr wey waxa loo nisbayna ciil maahan cunto maahan cilmi maahan waa xayr waxa buuxiye khalaas marka waxay leedahay hadda shaxmantan waa tamiis waana tamiisu nisba weliba waana muxawal waana muxawalun can ilfaacil asalkiisu shaxma faacilay ahayd siday ku aheed isagaa ku baraa fiiri alaslu asalka fiihi tamiiska dhexdiisa xaalu ahaaday tafaqa'a waxaa buuxsamay shaxmu zaydin saasuu ahaa zayd xayrtiisiyaa buuxsantay saasuu ahaa tafaqa'a waxaa buuxsamay tafaqaa ficil shaxmu zaydin saasuu ahaa zayd xayrtiisiyaa buuxsantay faxudifa almudaafu mudaafkiyaa la xadfay shaxmu soo mudaaf maaha zaydin mudaaf ilayhi mudaafkii faacilka ahayaa la xadfay وهو huwa shaxmun weeye wa uqiima almudaafu ilayhi muqaamahu wa uqiima waxaa la joojiyey almudaaf ilayh mudaafu ilayhigii wa huwa zayd weeye muqaamahu mudaafka booskiisii tafaqa'a shaxmu zaydin shaxmu xadaf faacilu ahaaye mudaafu ilayhigii booskii dhiga faacil ka dhig maxay noqonee tafaqa'a fartafaca mudaaf ilayhigii waa godmay irtifaacahu mudaafka godmidiisii mudaafka uu naaibka ka yahay sooma godnayn asaga markuu naaib ka noqday waa godmay zaydki fartafaca zaydkiyaa godmay irtifaacahu mudaafka godmidii uu godnaa mudaafka sooma godnayn kii naaibka ka noqday waa godmay irtafaca uma utiya dhe uma utiya waxaa lala yimid bilmudaafi lmaxduufi mudaafkii la marka fiiri markii mudaafka la gooyey shaxmu zaydin oo zayd booskii mudaafka la dhigoy noqotay oo uu godmay waxay noqotay tafaqa'a zaydun maxaa soo xasilay ibhaam buuxsanka meesha looga nisbaynaya la gara waayo si loo garto aa ah, mudaafkii la xadfay oo tamyiisa la keenay markaasa idha tafaqa'a zaydun shaxman saasaa marka maxaa la yidhaha nuucaas muxawalun can ilfaacil fahmo iyo dadaalay rabtaa iyo indha soo jeeda annawcu thaani nuuca labaad almuxawalu waa mid laga soo wareejiyey can ilmafcuuli bih mid mafcuul laga soo wareejiyey waa tamyiisun oo nisba oo muxawal ah oo meesha asal laga soo wareejiyo oo uu ku sugnaa jira mafcuulay aheed wadaalikaas naxwu qowlihi tacaala wafajarnaa waan dilaacinuu ilaah yidhi alarda dhulkiiaan kala dhambalnoon kala dilaacina marka dhulka maxaa laga kala dilaaciy cuyuunan min jihata cuyuunan ila bila iyo xaggooda biyaha ka soo burqaday marka fajarna waa ficli faacil alarda waa mafcuulu bihigii cuyuunan waa tamyiisu nisba meesha carlada looga nisbaynaa infijaarkay caddaynay asluhu asalka lagu sheega maaha qur-aanka waaga hore sidaan ahaa jira qur ku soo degaye xagga luqada carabiga macnuhu sidaanu noqona wa adaa luqada lagu bara ee qur-aan ku soo deg aslu wuxuu ahaa yuunku yidhi wafajarnaa cuyuuna alardi waxaan dilaacinay dhulka ilihiisii waa caddeed marka ibhaam kuma jirin cuyuuna alardi saasay aheed ayadoo sidaasa fa fucila fiihi waxaa lagu sameeyey milu maa sabqa intii hormartay oo waa maxay xudifa almudaafu ah, wa huwa cuyuun wa fantasaba intisaaba hudhig ah, markaasay alardi kor dhigantay ilaa kay naaibka ka eedaa kordhig maayo markaasaa faxasalal ibhaamu ibhaamaa yimid markaasaa waxaa la keenay uma uutiya bilmudaafi lmaxduufi mansuuba fasaara wafajana alarda cuyunu annawcu haali almuxawalu can ilmubtadey mid marka hore laga soo wareejiyey wadaalikaasuna naxwu qowlihi tacaala oo kale weeye ana anigaa akaru badan minka xaggaaga maala ana waa mubtad akaru minka maala ana waa mubtad akaru waa khabar minka waxay ku tacalluqay akaru maalna waa tamiis oo tamiisu nisba waa muxawal waana muxawal can mubtaday wa aslu wuxuu ahaa maalii maalkaygu akaru waa mid ka badan min maalika maali faxudifa almudaafu mudaafkee la xadfay maali waa mubtadi yaduna waa mudaafu ilayhi soo maa maali xudifa almudaafu mudaafkiyaa la xadfay wa huwa maalu wey wa uqiima almudaafu ilayhi mudaafu ilayhigiyaa booskii la dhigay wa huwa damiiru waa damiirka aladii damiirka huwa yaa u mutakalim ah damiirka yaa mutakalimka mudaafu ilayhigaa ah booskii waxa la dhigay mudaafka muqaamo booskiisiyaa la dhigay fartafaca waa godmay irtifaacu mudaafka godmidii uu godnaa wanfasala waana socmay marka hore maali yadaana waa damiir mutasila laakiin markii mudaafkii la xadfay ay waxay noqotay damiir munfasila markaas ay noqotay ana ah. marka hore damiir mutasila eh yaa mutakalim laakiin haddii mudaafkii laga gooyo keligeed noqotay keligeed haddee ala laguma bilowdo markaas wax noqo munfasil marka ana ay noqotay ana ay noqotay wanfasala waana socmay lana ya almutakalimi damiiru mutasil weyn kamaa carabta saad soo baratay wa huwa damiir mutasilana laa yubtada bi laguma bilowdo uma jia markaas kadiba lala yimid bilmudaafi maxduufi mudaafkii la xadfo maali laga xadfay aa la keenay fa jucila tamyiisana laga dhigay fa saara wuxuu noqday kamaa tara saad arkaydo aduguba ana akaru minka maalan u amaa kayrumuxawali kayrumuxawal fanaxwu imtala alcinaau weelkiiyaad buuxsamay maaan min jihati maa inuu ka buuxsamay waa kaasa isaga meelna lagama keeni maantan sidaanayba ahayd asalba imtala ficil maadi wey alcinaa'una waa faacil maana waa tamyiis oo nisbo ah oo weelka buuxsan waxa ku jira oo loo nisbaynaayo uu fasirayo waa biyo waa tamyiisu nisba wallahu subxaana wa tacala sal allah wslam wbaarak alayh